kana nabiy nabag may haaday sala lahu alayhi wasalam muctakifan ki ictikaafsan iyo haadi faataytun seday huwa nabiy an sed yazuru hal ana ziyaarada huwa nabiy laylan fi laylin hamin yo an sedi facadaltu sheekoyay huwa nabiy naba an sheekoy uma gumtu gumili an ganiba likay godoom faqaama may gumay macyan maagay may gumay liyaqlibas ingodoomo niya ingadiyo niyan ingadiya gumi faqaama nabiy naba iyagumay macyan maageegumi liyaqliba huwa rasuulka singadiyo niyan ningadi famara rajulaani lama rajul iyo mareng rajuleynkaas oo min alansaari reer madine radi allahu tacaala canhuma falama ra'aya lamidi rajul markay argeen oo annabiya argeen sala allahu alayhi wasalam iyo asraca degdegen faqaala nabiy nao may kagolay sala allahu alayhi wasalam calaa riflikuma xasiilkin laazima inaha ina almar'ata bilamaytan safiyatu bintu xuyayin laywaha fagaala lamadii saxaabi ma ereena subxaan allah ilaahay dahirsan ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo ilaahay dahirsanyi wa ininhumaata adking marayno rasuulllahi ataking marayn ilahay kudahirsanyi faqaala nabiyuna umay kagolay ina shaydaana shaydaan yo yajri huwa shaydaan dareere min ibni aadam aadam anugshasha dareere majra dami dhiiga makaana dareershayo dareere meelba dhiiga mara usuna mare wa fed wayni an khashitu may koobsaday an yakdifa huwa shaydan ini rido fi guluubikuma lamadin guluubtin dhahdio karido sharan sharka shirid taasa koobsaday o oh, gaala nabi maray shayan shay karid muttafaqun caleyh xadiidkana muttafaq wa wacan umi lmu'miniina safiyata binti xuyay radia allahu tacaala canha yani rasuulka sala lahu alayhi wasalam zawjadiis waa safiya mayl kuriyey qaala safiy ninka gooli kana nabiy nabo may adi sala lahu alayhi wasalam muctakifan ki misaajidka ictikaaftan ya adi ramadan ala roogay masaajidka itikaafa ka jari wa faataytun seeday kalkun idamumininkoyen tobon ber oo kale idan saydon seedan kalkun yani tomonki ber masaajidka itikaafsinya idanka ko masaajidka koyelata faataytu seeday huwa nabiyan seedi azuru hal ana ziyaarada huwa nabiya ziyaarada laylan fi laylin aminyan seedi wa facadastu sheekoyay huwa nabiyan abaan sheekoy masaajidka datisan sheekoy meelisoonyo muctikifka ahay uma kumtu kumilyan galiba likay an galiba si anan gadoom e ansarifa anan gadoom ilaa beyti gurige an gadoom faqaama nabiy nabo nagumay maciyan maagay lagumi liyaqliba huwa rasulka singadiyo ni an ingadi oo gadiyo kolku masaaidka iritusa laseede ilaa meelo in laseed famara rajulaani masaaidka iritus oo roogno rasuulka meelo oo kanagal fadahay ye famara rajulaani lam rajul ye marayn rajuleyn kaasoo min alansaari allahu taala canhuma ye marayn meelaha marayn falama ra'aya lamid rajul markay argeen o annabiya nabag argeen sala allahu alayhi wasalam ye asracaa degdegen tilaabada walaago ye sii gaadeen degdegen wa faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagoolay calaa rislikuma ilzama lamadin laazima calaa rislikuma xasilkin laazima tartiibtingan isku dareerawa may wali inaha in almarata gabirtantange safiyatu bintu xuyay zawjaday lay aha ilaamay kalma e yani goftaansurna tartiibtin isku dareera wari rasulka faqaala lamadii saxaabi meerena subxaana allahi tanzihan lilahi hal iya dahirsanaan sugnaati ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo ilahay rasuulkiisi o ilahay dahirsan inin humaato king marayn ilahay kudahirsanyi a faqaala may faqaala nabiyuna umay kagolay mana faylatinsin yani saas waa runtin aha laakin shaydaana meeli yani ini waswaas ridlakoobsaday wari rasuul faqaala nabiyuna ka kagolay ina shaydaan shaydaan ya yajri huwa shaydaan dareere min ibni aadam ibnu aadam ayshe may dareere majra dami dhiiga makaano dareershay ya dareere waay meelba dhiiga dareera usuna maray shaydaanki kalkun wa ini ana khashitu may obsada ayardi fahuwa shaydaan ini rido fi qulubikuma lamadin qalbiyaalkin karido sharan waswasan waswas karidi taasa koobsade o gaala nabi may kagolay shayan shay karidiya koobsadi shay oo waswasay ni karid taasa koobsadi mana mutafakun aleyh adeeskana mutafak wa kolka yani tuhmo oo kale lilaaliy wal tuhme oo kale ama sheene dadka sikalkin malayan lilay wal zuuliye ay kolka yani gofkan hoobad lisurumta zawjada oo kaleto meelosay lisurumta lakarag oo lambadaha mara yani lankisugahay adal iska saasaan in sheegas mana gorsantan gorsantan e zawjidayu walaalayu aadayu lankan lusulun kadaaira korsmana si dadka tuhumad yani dhibaatay walaalsayn kubif haday galbisho walan gala lahayn muttafaqun caleyh waan abilfadlali abilfadlal may balkuriyey magaashiel cabbaas bin cabdilmutalib radi allahu taala anhu qaala cabaas may kakolay shahidtu xaadiri maca rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshay macashel xaadiri yawma xunaynin fi kaswati xunaynin xunayn kaswadeed falazimtu laazimi ana iwa abu sufyaan bin xarib bin cabdilmutalib ya laazimnay rasuul ya laazimnay lijarni daaimni a rasuulka la daaimnay baalisroogani falam nufaarig naxnu mufaarune laazimo kilay faslaan u rasuulka mufaarun warasuul lahi sala allahu alayhi wasalamna calaa baglatin bagal korshay kasunaadi bagalaaso lahu linabi naban sunaati bagalaaso bilacad falama altaga lmuslimuna muslimiinti marki kulumeen walmushrikuna falama altaga lmuslimuna walmushrikuna marki kulumeen yawala lmuslimuna muslimiinti jeesideen mudbiriin harin ku dugur jeediya fadafika rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shee gudgali yarkuduhaa alburiya baklata baklata nabi buriya ibal alkufaari jet alkufaari gaaladi jeediye inburiya waana anin abu yani abbas adlay aakidun ki gobdi ahaa bilijaami baklati rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha bakalisingaashina gobdi akufu an reebaw haa bakali reebaw idaa data an laa tusrica hiya bakaliyeede ndegdegna doonasiyanan reebaw wa abu sufyaanna aakidun gobdaayo birikaabi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha meeli latu saardaw isuna meeli reebaw faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulshiday ka goolay hey cabaaso ya cabaaso cabaaso naadi naadi asxaaba samurati abagi asaabtis naadi qala lcabaaso may ka goolay wakana huwa cabaas may haadi rajulan ahaadi rajulkaasoo sayitan soo deeriya haadi fagultan may ka goolay lia biaclaa sauti murtabisan halan kadhehena biaclaa sauti soodkay korjarentis koreentis anoo kadhehena meeray eyna asxaabu samura abagi asaabtis aawe fawalahi khilaaroday lakaana cadafatahum lakaana rujuucahum annagshidiyo waa lamid xiina waktigi samicu iyo dheegen sawti dheegen cadfat lbakari saadi laaba mawshe waa lamid alaa awlaadi awlaadi lbakari loodiyeede awlaadiyaka laaba maasoo kalen laaba men waayo faqaaluu may kagoolena ansaar yaa labayka kaajibni ya labayka kaajibni faktataluu dagaalamen hum muslimiinti iyo walkufaaru gaaladiyo dagaalamen wadacwatu werintina kaasiratu may kagaabatay fil ansaariya kagaabati weerantini wali dadka kalna weero ya higlo ya lalaahib ya lalansaar yaka dhamaas markidem yaquluna may kagoleenansa ya macshara yani yaquluna dadka mayraayan ya macshar alansaar ya macshar alansaar ansaar kulunkeediyo halumu koya uma kusirat dacwatu dacwadi gaabati cala bani lxaris bin lkhasraj oo ansaar kumid e eh korsheeka gaabati fanadara rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam firi walaalwa rasuulkana cala baklati baklati rasuuli rasuulka baklis korsheeka sunya firi kalmutadaawili haadhay lang iskorweelaw calayha cala lbakla bakali lang goorto korontaagaw lamidey ilaa kitaalin kitaalinaas dadka diritiyoona goorto korontaaga fiiriya oo soo lamidey faqaala nabiyuna markii fiiriyay eed diritin ku laatay gaalada eedlan shabihay arag yamarey hada wakti hada xiina hada waktigan kan xiina waktigi wa xamiya kulaaday alwadiiso jikumoonfadi hata kulaatay ari mana kitaalki hata kulaaday kadhiganta fama kada rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may bakaaday xasayaati daruura iya daadi jaay iya farama nabiy nabogamay bihina bilxasayaati jaaykiya farjiyay wujuuha kufaari gaalad wujiyaalsho ka farjiyay uma qaala nabiy mere inhazamu inhazimu yani inhazamu jabe warabi muhamadin muhamad rabi sheekadaardaysari fadahabtu tabiyer yanduru halanafiriya cabaas ale faidan alkitaalu diriti waabalahyati lkitaali diriti dhaafkishaban socoto ba fi imam aladi yara anaan argahay fa kadaarday ma huwa shaanag mahaan walyar malkurown ilaa an ramaa nabiy nabag demay hum alkufaara bixasaayaatihi xasaayaati nabiy nabaga jaaishay kagemi maayn fama ziltu mazul ara aragaw xadahum xada alkufaari gaaladii afsho kaliilan laciifan laciifey an aragaw mazul wa amrahum amra alkufaari mudbiran dubur jeediy an aragaw mazulneeri hawaa muslim muslimya wadiska uriyey alwadisu atanuuru taanuurlay waay wamacnaahu ishtadat ilxarbu harbiya dorsati waqawluhu xadahum kagooli huwa bilxaail muhmala ey ba'sahum quwatahum awoodiyo daciiftiday waay وan abilfadli abilfadl kunidis saxaabigi leraay magashi alcabas bin cabdilmuطalib cami nabiy sala الlahu alayhi wasalam radi allahu taala anhu rasuulka deershay cabas bin cabdilmuطalib ya gaala cabas may ka golay shahidtu xaadiri maca rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shay macshe laxaadiri yawma xunaynin fi gazwati xunaynin gazwatu xuneyn laxaadiri gazwatu xuneyn fi sanati caashira yadhidi min alhaj yani wa kay min maya fi sanati saabica fade fi sanati saabica sanadki todobaad hijri dadgu roogdo bacda ramadaan bacda fati ramadan adiday ramadaan marki la furday bacdishe bil ramadan yani may fadey maka fatu maka bacdishe adidi fatu makana bil ramadan adidi bil ramadan marki lakutabi dulgacdo marki la roog meelo dagaalkan xuneyn ahay waktigaasa rasuulka la roogya lai oo ciidanka muslimiinta markaas may kakoobanaayen tuman ila makung ciidan e eh, iya kakoobanaaye tuman kun oo dadki maka furdi eh ila makung oo markaas islaamin i dadkale hata gaale eli jiran hataa ciidan e ciidan fara badan ahaayen muslimiinta kalkun dagaalama elisilkakaadi walaago yar muslimiinta marki tiridiyo edin badiyintumi lamakun idin eyin argen yar reer maysareno jeeka lang no gaalib nagadaw male lang noo rooyaw male lan nuglabal yawma cangilatin ere jeeka mal noo rooyaw mal noo gaalib nagadaw yarang mal ninku nagadaw siyada hayta walaago yar oo idbiyo e yar reer sidi kadhiidi walaago kotu ay halshabiyo nafsi o shaltabe markidem markaasa linisga ilahay reesaaso may wele yani ma awood ma luskadaw sadiba muslimiinta nasri ilaahay iyo kaalmo ilahay luskuday ma awoodi hubadnaan i iniloskudma eh muslimiinta reed walaawayar maalintaas qaarkood iya taasaren geek malnooy wali yaraan laninkurooyo geek yaraan malninkurooya eran ti eta iyo o jarto reed yaraanti walaawayar bilaawka kowta shablasi goat mana tacsiir ahaan yo taasaren falazimtu maylay kolkon marki gaaladii shaltabeen oo may faday musul gaaladii yani niman may haayana gamongley eedn ho gamonka eedn kasaw cuneen azwa yani ahza may laraay yani waa kay masalan reer banu xaniif iyo may kala dharaa ahwaas qabiiladu ahwaas erahayan eh, gamunka taayo carabtaydnka adadag eh baadidi degaw yani iyo hayan kalku reediyoogi manaha muslimiintin dhakadeen gabal jiire laablaabeen galgalen kalku muslimiintin oo tumunku ciidan ahogek e waabiska kalsuguno isku dareeralay reed marki oo muslimiinti yani moodow nagaralay diniya reed ku kudhi reed muslimiinti yani meelnka koyba kaso hayan wal hori sharoorkana may sheenay dado kalbisho daciifa dila islaame lama kun iidan ee tuman kun kadhax roorti besudyaag roorka kadhiireed marki dem dadki oo muhaajiriinta ahayn weli sho halgama jar islaan yoogen iswerdadeen reed falazimtu laazim yari ari cabaas yani ana ani wa abu sufyaan binu xaris abu sufyaan binu xaris binu cabdilmutalib rasuulka edershay iya dhalay edershay rasuulka edershay xaris binu cabdilmudalib cabaas binu cabdilmutalib lama gofsa dhalati abu sufyaanna kalku arisho rasuulka edershay iyo dhali rasuul allahi ya laazimni lamadaanaba anoo rasuulka edeershay ahaa arinka soo edeershay dhali ya laazimnay rasuulka laazimnilay falam nufaarigna anunu mufaarugna hu rasuulka mufaarugna muslimiinti jabeena shartabeena unu rasuulka laazimnay mufaarugna warasuul lahi sala allahu alayhi wasalamna calaa baklatihi baklati rasuuli rasuulka bakalisya kasugnaadi lahu bakalaaso lahu linabiyin sugnaati bakalaaso baydacad bakalo cadaan igabiya saarnaayo falama altaga lmuslimuna muslimiinti walmushrikuna marki kulumeen yawala lmuslimuuna muslimiinti walkediya muslimiinti yani jeesadeen mudbiriina halenku dubur jeediya dubur jeediyana hooreg muslimiinti sadan balinyin wa fadafika rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shee gudgari yarkudu haal buriya taklog manaa mayba larbu daabati birajli lutarilakukudhay litatakadam sin hormarka okal marki bakale sadan saaran reeda latujuglakusiye reed buryawka saasum haraanti reeda ku haraanti juwa reeda kusiy mana fadafika rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam mayba gudgaray yarkulu haranti aw baklata baklat nabi nawa baklis yani waa kay himburyaayo dibal kufaari jihat lkufaari gaalidi jeedi muslimiinti jabena dinigi gaalidi an socdahay rasuulka ee gaalidi hobla dhahgalan khatar ba kasunyib ma obsadaw rasuulka sala allahu alayhi wasalam wallahu yacsimuka min annaasi ilaha eray ma obsadahay markaasay geesinimadiis geesi muuji meeliya dhahgali gaalidi dhahgalaha in socdahay rooraay muslimiinti jaben usun gaalidi heshe dagaalan gaadahay wanaanin aakidun ki gobda hadiya li cabaas bilijaami baklati rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulki bakali singaanki gobdaay akufu reebay ha albaklata reebay iraadata anlaa tusrica hiya bakalan degdegna doono siya iraadata liajli iraadati anlaa tusrica hiya bakaliyeeden degdegna doono siya ay degdegne gaaradi yowgalne rasuulka dhibaatalinjeysina anin hingaankan ha ira reebay wa abu sufyaan nusun aakidunki gobdawaadisun birikaabi rasuulilahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasuulki lugaashay mihel saarinyi daabada rasuulka saaranyi mahoosha usunahay anin hore ku haylay mana aakidun ki goboda yahaadi abi sufyaan birikaabi rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay kaora shay gobodaay koora oo lutu saaradaw meela usunahayo meela rasul saarada rikaab leray marki daabadal koraw faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay may ka goolay ey cabaaso ya cabaaso cabaaso dadki hooren aragahay teha angayliw naadin naadi asxaaba samurati abagi asaabkis naadi asxaabu samura may balan kasay asxaabu baycat ridwan walankase baycadii baycat ridwan leraay dadki rasuulka saato saato balan kala galaayeen oo yani siyeedahaysi umana hada mayla sheegay tiradiyo kun iyo shan boqol oo kal kun iyo afar boqol kun iyo shan boqol intindhahay meelo ahaayen kalkun dadkiyo haaye inta diibtan dhimadan balan rasuulka hadi hor la galeen yoog ing naadiy hor koor diintan dhimadan balan galeen ing naadi yokoyan oo dadkiisa tabaan lag naadiyahay isuna lang codkar soose hoog leho yani codkar ahay ey cabaasu ya cabaasu naadiya saaba samrati abogiya saabtisang naadi qaala alcabaasu cabaas may kagooley wa kana huwa cabaas may haaday rajulan haadi rajulkaas oo sayitan jahwari yani sayitan yani soodkaytaray sayitan soo beeriya haadi sayitan soo beeriya haadi fakultan may kagooley liya cabaas biaclaa sawti multabisan haal ana kadehana biaclaa sawti soodkay korweelow shay haal ana kadehana ma eray ina asxaabu samura abogiya saabtis aawe san gayleley mana laka ana cadfatahum ey laabasho laka ana cadfatahum cadfata asxaabi samura asxaabti halaabashadiyo waaba lamid xiina waktigi samicu dheegen sawti soodkay ha halaabashadiyo may lamid nagatay cadfat lbaqari ka cadfat lbakari loodi laabamawkeed waa lamid calaa awlaadiha awlaadi lbakari looda awlaadiha kalaabamaas oo kale waa lamid wa oo laabamawsho iyo si dhagsahan nagadeen looda hadi gayliido awlaadiyo mboorta awlaada sanka laaba maayan oo kalen ka laaba men wa faqaalo may kagolen ya rasuul allahi ya labayka faqaalo saabtimeren ya labayka kaajibni ya labayka kaajibni ya taarfu yarfu arfu tanbih lay wa hada boos magalna isu magalna haraf galayt ya labayka kaajibni ya labayka kaajibni ziyadaha lay wa fakad tatalo markaasa laaba men degaalame rasulka gaaroshe ka degaanonagale faktatalo degaalamen hum muslimiinti walkufaaru gaaladiya degaalamen dadkilan gayli halaaba men gaaladiya kalkun ka laaba wdacwat werintinan fi lansaari daasiratun may kagaabatay fi lansaari ansaar dakiya kagaabati yaquluna naaska wereeng mayraaeno ya macshar alansaar ansaar kulonkeediyo ya macshar alansaar ansaar kulonkeediyo halumukoya salin weerooda nagadiwa uma bacda dalika kasurat kasurat kusirat dacwatu dacwadi gaabatay cala bani lxaaris bin lkhasraj bani lxaaris bin lkhasraj koshoo kagaabatay fanadara rasuul llahi walilan weero ya bani xaris bin lkasraj mela kagaabati ansaartire kumidn raay ansaar kumide wa fanadara rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay daymoodi muslimiintin isweerdeenin iskoena gaaladi yala dagaalmood merday waljibi gaaladi fanadara rasuul lahi firi sala lahu alayhi wasalam walaalwa rasuulkan calaa baklati baklati rasuul rasuulka bakalis korshay kasugni kalmutadaawili halnamidey ko isdheerayaw alayha cala lbaklati bakala korsheeska dheerayaw halnamidey ilaa kitaalin kitaali naasi dadka kitaalkooda isdheerayaw fiiriyawmana faqaala nabiy na may kagolay hada waktigan kan xiina waktigi wa xamiya kulaaday alwadiso jikumonfidi kulaati hasa jikumonfidi kulaati adi maanaa may kadhiginta hada waktigan kan xiina waktigi wa xamiya kulaaday alwadisu ayilgitaalo jirinta hasa kulaati hasa hurtay hata iskishadanti hasa hurti waay uma akada rasuul lahi sala lahu alwadis maylankasodhaba sheegnay atanuuru tanuurku jikumonfud wa jikumonfudktanurka deraw kaasa kulaadi mana reed jirinsa kulaati langajeed uma akada rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulka ya gaadi xasayaatin jaay ya gaadi aro oo jaaye ya gaadi farama nabiy gaantis buuto gaadi farama nabiy nabo farji bihi bihina bilxasayaati jaayke farji wujuhalkufaari gaaladi dagaalamaaye wujiyaalshooka fardhiwa oo yani uma qaala nabiyna umay ka goole inhazamu jaben warabi muhamadin muxamed rabi sheeka dhaarday bes way gaala jaben seeri fadahabtu cabaas mayle ana firi afadahabtu tabi fa aradtu doon kadhigan anduru anoo fiiriya fa idan isla markiiba alkitaal diriti waab ala hayati hayati lkitaali diriti kaabsha korsaba kasunto fimam ladigi ara an aragay siditialabiinletar laakin fa walahi akdhaarday marki rasuulka iraayay ma huwa shaanag mahaan ilaa an rama nabiy nabag gamay hum alkufaara gaalad biasayaati asayaati nabiy nabag jaashay kagami maahin fama ziltu an mazuln ara anaan aragaw xaddahum uwa ba'sahum ay quwatahum awoodiyo aragaw kailan laciifan laciifasan aragaw mazulneer isla markiiba gaaradi sias habeeno daciifa kadhiri waamrahum fama ara fama zurtu mazul ara anaan argaw amrahum amr naas dadka amarso argaw mudbiran dubur jeedian argaw mazul neeri gaaladi amrahum amra kufaari waay gaalada amarso argaw mudbiran hari ki dubur jeedi argaw mazul isla markia gaaladi jaben alira waa muslima muslim iya wadiska uriyey wal yarki oo rasuulka galantiska gaaday daiki hay yar lan kastaba ilon gali mana sacaadko lagaaday sinan farjila lan kasta gaalko suba in loon galay mucjizu aha sidiya gaaladi ka jaben rawa mslim mslim waadis wuriyey alwadisu macnaahu atanuru tanur ah. wa وamacnaahu اstadt اxarbatu xarbo xarbadiya dorsati wagawluhu gawl النabiy agawlu gawl lcabaas cabaas gool shay xadahonka gooli huwa bilxaya laaki xaala salmuhmalati lidhibaatiri ay ba'sahom baaskooda laciifa ka ilan laciifan laciifa musulnwa an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka gole qaala rasuul lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sha may gole ayuha naasu dado in allaha taala ilahi dayibun diib waay laa yaqbal ilahi ma aqbalaw ila ayiba ila xalaalan xalaal la ilahi amre ma aqbalaw ila waldiba la xalaala la ilahi aqbale wain allaha taala ilahi amara ma emre almuminiina muminiinta ma emre bima walaag ya amri amara huwa ala amray bihi bima maag almursalina rusulilahadiri almursalina kuwi lahadiri oo rusulilahadiri wali amri ya muminiintan amri faqaala allahu tacaala ilahay may ka golay usool khiaabaw yani rasulul khidaabaw alla subxaana wataala meelay ya ayuha rasul rasulineyo kulu ama min aayibaati dhiib ku ama shay dhiibyaale ama min aayibaati dhiibyaale hisho ku ama halaal ku ama lay wacmal acmal fala saalian amala saalian amal suban amal fala waqaala lahu tacaala ilahay may ka golay muminiinta nasilay kala hadli ya ayuha aladina aamanu kulu isina ama min dayibaati maagi halaalis ku ama razagnaun irzagnay kum isinka irzaagni wali sinka irzaagni kuwii soo halaale e halaalasay ku ama ser fama dakara nabiyu nabaw mayusa arajul rajul yawse rajulkaasoo oo yudil huwa rajulka dheereeyo asafar safar dheereeya musaafir dawiil eh musaafir eh, ho safar sheena dawiil rajulkaas oo ashcasa yani tintisel tabsan mutafariga shacri rasi ladi shay tintisel tabsano o hagaagsanaay ahay akbara busoysan yamud huwa rajulka tegaa ahi uma dakara nabiy husi arajula usi rajulkaas oo yudilu dheereeyo asafar safar dheereeyo musaafir oo safar dawiil kajar rajulkaas oo ashcasa adban ay ay mutafariga shacri raasi madashaysintisal tabsano adban rajulkaas akbara busoyson mukbara lwajhi wajisha yani busisku muuqato musaafire mao masi masaakinnimo iyo fakre iyo dhibaato walaas kusugun uma bacda dalika yamud huwa rajulkii teegayo yaday yaday rajuli rajulki galnyaashay koran teegaaw ilah yatuga ila samaay samadan teegaaw qailan haalayki kagolaw ya rabbi ya rabbi ya rabbi laymana ya rabbi acdini kada ya rabbi acdini kada ilaah hang isi hang in wel han dibigay dhaaf saliya ilahay tuga mana ya rabbi ya rabbi tabadiyaw wal al wali duaado mustajaabaka nagal badiya badiyahayo lankaas wamacamhu lakin macamhu macamu rajuli rajulka dacaam shay xaraamun xaaramay wamashrab mashrab rajuli rajulka sharaabshayna xaraamun ay wamalbas rajuli rajulka libaasayna xaraamun ay wagudiya barbaariyay huwa rajulka bilxaraami xaramna lahaka kori walaws lahaka barbaariyna xaramnay haayeen faanay sidee ba yustajaabu lidalika rajuli rajulkaasay se lang ajiibe ma la jiibe mana duaadis se lang ajiibe waay oo may ku reebi lankaas lanki lanfayl horta haada fadi ashcaf i lang oo musaafir aho gariib aho e dhibaatay sungo haddana rabi sheemegan garay ganyaashe kuran horsadi alla subxaana wataala lanki ganyaan teega sifriyo oyin mahanagaan eri wala hekride laahi saasa haada fadi haddana lang musaafir e gariib ew duaadis kalaag bali fadiyo haddana ya rabbi yaa rabbi ya badi duaadan walaa mustajaabadka nagdaas may kumid a ya rabbi yaa rabbi rabbi rabbi tina la badi doadi rabi tiala badiyo doadi yani mustajaabin dhawto antaaso eya doaadis mustajaaban may ku kureebe xaaramtus aami dhacaamkusa kuadhaday xaarame sharaab shay oo haarame libaasay shay xaarame wala laakakori oo xaarame antaasa kureebti ma ajiiba lili faanaysadee ba yustajaabu lidalika arajuli rajulkaas kaase salang ajiibe rawa muslimo muslimiy wadiskana wariyey wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may ka gooley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shame goley salaasatun laa yukalim llahu ilahay malhadla hum talaasa ywma alqiyaamati fi ywmi alqiyaama qiyaama maalinteed ilahay malhadla walaa yuzaki huwa alama dahiraw him talaasadaas madahiraw walaa yanduru huwa alama firiyaw ilayhim ila talaasa talaasadaasoo ilahay mafiriyaw nadara racma mafiriyaw walaa hum talaasad maylayin cadaabon alayn cadaabkaaso alimun mulimon hanuujiyaw yalayin may talaasad kolku shaykun zanin waay shaykun lan sheekho zanin zanilow e sheekun sheekh waay sheekaaso zanin zanilow eh lan waayel eho markaasu bacd hadina zanilow nagley umaata kakahiwa oo yani shahwadiis isku la iibsanaysa markaas umaata kakahi wamalikun waay kan kal malikun waay maligaas oo kadaabon beenlow eh lang malik eh lang iskoobsada nang lahayn haddana beenlay uudaday beenlay yani hol halisi hawtis beenlay nagatiwa wacaailun haddana fakir o mustakbirun iskibriya alcaailu macnahu alfakir wa wacaailun fakir o haddana mustakbirun lan fakir eh haddana yani amanti ilahi intawaduco cibaado badilifadaay haddana iski iskibriya shadidasoy alla mana lahadlaw subxaanahu watacaala mana dahiraw mana daymoodaw cadaab ali mana leyin rawa muslim muslim iya wacdiis wuriyay alcaa'ilu macnaa walfaqir waay wacanhu an abi hurairata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra naykore qaala rasul qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulki nay ka goolay sayxaanu webiga sayxaan leraw wa jayxaanu webiga jayxaan leraw walfuraatu webiga furaad leraw waniilo niilo misra webiga niil leraw kulonki kasta min anhaari ljana janad webiyaalshay ku ahaadeen rawa muslim muslim iy adidkana weriyey waanhu an abi hurairata radi lahu taala anhu qala abi hurayr may goray qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahay rasulka may ka golay sayxaanu webiga sayxaan leeraaw wajayxaanu lamadaas lama web oo kayaalan turki yaalan wa sayxaan wajayxaan nahrani kabirani fi turkiya wa lama web eedan win oo turki turki maraayan mana sayxaan yamuru may marey biadnatin bayna andakiyatin wa rom yani rom oo yani talyaani iyonay andaagi meeleraw lamdatiyo meelo mare webgusuge talyaanigi meelo sularang meelo mareliley kan oo sayxaanka leraw jayxaanka suna may bua yamuro bilmasisati meeleraw wakilahuma yasubaani fi baxri shami badin shama kulishokishaba maaya almacrufu bibaxri rom badin badur baxru rom leraw wa bibaxri labyal badi leraw almutawasit meena kishaba maayan wa wahadani nahrani fi romi ahaaden o fi turkiya lamadan web sayaan jayaan lamadas kalyaanina yani maraaya turkina maraaya mana may mitl furaad furaad usul may usul ciraaq fi lciraaq yakiyaal wa niilna usul niilo misra kan gees unuban der dii korto niilo misra etoobidan asii maraayo saas oo kale niilo misra kalkun sadiidaas webi afartaas webi ya rasuulka tilmaamay sala allahu alay wasalam meerays afartaas wayba yani mayba ba kumid ayina min anhaari ljanna yaku aadamel sayxaan webiga sayxaan leraw jayxaan webiga jayxaan leraw wlfuraatu furaatu ciraaq webig ciraaq yaalo furaad leedaw waniilo niilo misra koorloonki kasta min anhaari ljana jinad webiyaalshay ku ahaadem rawa muslim o muslim iya xadiiska wariyey wacanhu faracso meelal hariir nagadaas misma e yani rasuulka marki saabsan tilmaamahay may tilmaamay leeray jeedadiis haytay yani meelas wadameedas oo dhan islaamka gobsado doon waana nagade marki dem islaamka haysada kulisho wadameedas dhan islaamka gobsado doon saas oo kale nijeedi malere mis xaqiigu ahan waaba min anhaari ljana silingari wa jilid webiyaalsi kukoya sawa muslim muslim iya wadiikuhaya wuri wacanhu an abi hurairata gaal abi hurayr may kagolay akada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulsa iya gobaday biyadi galanta iya gobadiya ley abi hurayr fagala may kagolay khalaq allahu tacaala ilahay iya abuuray aturbata arad iya abuuray yoma sabti abuuray wakalaga ilahay abuuray fiha yani fi turbati aradi dhadiya aljibaal aburiya ka aburi yawma alcadi wakalaga ilahay aburiy shajara geeda aburi yawma lithniin wakalaga ilahay aburi almakruha wala kaadawya aburi yoma hulata aburi wakalaga ilahay aburi anuura nuur aburi yoma alarbica arba maalinteedii aburi wabasa ala fidiyay fiha fi larli addawaaba walba kutuba walba da yani kutuba arladan korsheka kutuba ilahay yafidi yawma alkamiisi kamiis maalinteed wakalaga aadama aradi kalkun sula kaalan esaye aadam aburi sala allahu alayhi wasalam ilahay aburi bacda alcasri casar bacdisha aburi casarkaas oo min yawm ljumca jima yoonshe ku ahaadi fi akhiri alkhalqi aburo saa akhirkeedi aburi min fi akhiri saacati sacda akhir shay aburi min anahaari maalin kumide fi magi aburi bayn alcasri bacd alcasri ila leyli haminka silkuserantindhahat ilahay aburi wa tawama yura wadiskana muslimon imam muslim yawri wacanhu an abi hurairata qaal abu hurayr may ka goli akada rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul sha gobode biyadi galantea gobodi faqaala nabiyuna may ka golay sala allahu alayhi wasalam halaq allahu tacaala ilahay abuuray aturbata araiy abuuri yawma sabti sabta maalinteedi abuuri wa maalin sabtiya ilahay aradan abuuriy wakalaga ilahay abuuri fiha fi larli ardi fita ilahay may abuuri aljibaala jibaal ya abuuri guuro abuuri yawma alaxadi axad maalinteed wakalaga ilahay abuuri ashajara geedo ya abuuri yawma lisniin isniin maalinteed ya abuuri wakalaga ilahay abuuri almakruha wabalkaada abuuri yawma hulasa kilaada maalinteed ya abuuri wakalaga ilahay abuuri anuur anuur ya abuuri yawma alarbica arba maalinteed ya abuuri wabasa huwa ala fidiyay fiha fi larli kafidiyay adawaaba walba kutuba wa kafidiyay ywma alkamiisi kamiis maalinteediy ilahay arada kafidi wakalaqa ilahay abuuri aadama aadam ya abuuri sala allahu alayhi wasalam ba abuna aadam ya ilahay abuuray bacd alcasri casar bacdi shay abuuri casarkaas oo min ywmi ljumcati jima maalinteeda casarshe fi akhiri lkhalqi abuur saakharkeedi abuuri fi akhiri saacati saacatin domboyti abuuri saacdaas oo min anahaari kumide fi maagi ka abuuri fi maagi abuuri bayn alcasri fi ma zimin ya abuuri wakalaqa aadama abuuray fi ma zimin abuuri bayn casri casar iyo ila lail hamingantindeh mala aburi waay ahe yani wa ka saas way ahy saaso ahe saas oo kale waay xadiiska reerawama yure xadiiskana muslimun imaamu muslim ya wuri oo mayla kufiriye leedahay masala mayla kudayi sajashamanada ah taas oo kale kufiri leedahay mana sajashamanada ah taaba turaabo yawma sabti yala aburi jinkana jibaalu yawma alaxad yala aburi shiinkani shajar waay tajashama shiinkani shajar waay yom alisniin alaburi miinkani yani makruh waay yom alisniin yom thulatha alaburi tajashamana noonkana nuur waay yom alarbaca alaburi nada deelkana dawaabti waaha yom yani khamiis alaburi nada alifkana aadam waayo sun may laburayhin yani waa kayhin maalin jimaacay laburi saaso masalan saas oo kale man tajashama nada taas oo kale lakajamaya mana rajashamanada yani xadiskana rawa muslim muslim iya xadidka wariyey waan abi shay abi sulaymana abi sulayman may laka wariyey magashay khalid ibn lwalid radi allahu taala canhu kala khalid may ka goley lakad inqadacat goti في yadi galantay may ka gotay yoma mutata muta maalinteed azwata mutata tiscatu asyaafi seefyaalo sagaale galantay ka gohen er fama bagya mabagaan fi yadi galantay ilaa saxifatun seefto yamaniyatun yamaniyatun yaman lang nisbeymayn rawa buaari wa buaariy adikana weriyey an abi sulayman khalid bin walid sayf lahi maslul radi lahu taala canhu yani wa kay shujac min shujacan mslimin kumida wa aha khalid bin walid sayf lahi maslul aase khalid bin walid geesigi islaamka maylaya haala may kagoolay khalid bin walid lagad in gabacad goti lawad lahya kadhaarday si us yani hoogsha indagaalama iya tusaaleyahay lawad lahya kadhaarday gad ingabacad goti fi yadi galantay dhahdiya iya kagohen yawma mutata fi gazwati mutata gazwadi gazwat muta laraay may galantay gotay tiscatu asyaafin sagaal seefod iyo ganyaay kajijaben ari mana ee seefogaasel kajijibiye gaalil kajijibiyay mana seeftisi inwedaw gaalkan dawa kokalen dawa e jarti tokale qaade sagaal seefod iyo ganyaay kajijaben ari mana gazwat muta gazwa eed cajiibin leho mawlicun fi lbalqaai balqa meelna eraw mawlac kayaalo min ardi urdun aradan hadi urdun laleyi oo muslimiinta yani waa kay urdun laleeyi ahe oo reer banu hashim degaan kadalero urdun taaso yani waa kay masalan arladii yakyaal meelkayaalo waktigii hormay hada jartay romiyin romiyin aha isaga jiren waqacat fiha macrakatun shadida macraka eedan winga meelo kadhiidi bayna halaaثati alaafin min asaxaaba wa miati alfin min arum boqol kun oo rumaniyin ah eh, oo yani talyaani iyo niman kale yoon oo lamid ah eh o carab o yoona nasaarnagadan lijaran dawdalafan e iyonayo sadukun oo idin muslimiin a degaalmeen boqol kun ciidan adla iska giyaas boqol kun ciidan ay sadukun dhasiyo galeen antaasa degaalameen umaridii oo muslimiinta dhong meelolaka dhamaay zayd bin xarisa meelolka dilka shahidi uma jacfar hadana ah, khaliif nagaday meelka shahidi uma cabdullaahi bin rawaxa yani waa kay ya nafsu tanziranna yani waa kay masalan meelisguraay shaacirka kadijiyaayo a a yani waa kay masalan ay cabdullaahi bin rawaxa shaaciru nabiy sun meelka shahidi uma akada raayata may gaaday marki dem khalid bin walid sayfulahi maslul iya daadi ciidanki ingaabiy nagdi fafatax allahu calaa yaday ciidanki iya kolku markiisu daadi iya kolku ciidanki minigi midig hani jaren bidi marti hani bidi jarena midiga marti hani horjari reeda marti ciidanki ay shishal bedeli gaaladi kolku hoob yani dagaalka daadi sarenba muslimiinti shalay haani inti roogan maanma hano kale rogan haddana haano kale inta geeskana rogan gaaladi odo yani argagaha ilahay kiride ma erano nimankan hang ciidan gurmadeen ko yani shalay meelimi roogan hano kale kadagaalama ilen wala saraya gobolka ciidan kale koy gurmade koy mahani hane kalku sidi o yin sida layin argaga ilahay karid ciidan kiri reedan gudi tartiib tartiib reedan gaadi soo dagaalamo wa isdifaaca re reedan gareeri gaaladi meelena ciidan kalen koye gurmadan koye binaankana bisidahayan mana nidho wadashoon indho haysatan binaankan inwedan argaga ilahay karid gadoomin reed gaaladi ma hadii ha kudaba gala fade muslimiin diya sugeen walba ma reeba fad gaalada siin badanahayn reed ilahay yani kudaridiis awoodis kaamil ahaa gaaladi ba walo yani argagaha ilahay karidi besdiyangnagden mana muslimiinta red kaalid hawedida idinsha hagalbisday madinisheena marki madina koyen dadka bersemerena antum lfararuna er man hani harooryesin dodowki hakaroor er mana rasul mer bal antum lkararuna eri hani rogaad celiyaa geesyaal esin eri mana idinki bo hafoki may wala muslimiintiye idilibe hakufoki khalid oo muslimiinta meelo gala faden horwed faden kadhamaado faden kalku marmar walantababa sheedisa ogda tartiib tartiib reedan bi taasba nasre ered badowkina obsadi argagaha ilahay karidi bes muslimiinta saasaa kaguulaysaden siyeedaha ita ada ku hadlahay saxaabigan jaliilka khaalida maylaya dagaal seefodiya galnyaagay kadhima kagohen ari mana fama bagiya mabagaan fi yadi galantay dhaadiya ilaa saxiifatun seefto maahin saxiifadaas oo yamaniyatun taasa njabme ari taasa galantay kabagaas ilaa saxiifatun seefto maahin yamaniyatun yaman laa kutubi yaman laa kutuma ilaa kusubi mana yaman la nisbay maahin rawa buaariy buaariy wadis wuriye an amr bn caas radi lahu taala anhu anahu ana camr bin caasa samia dheegi rasuul lahi gola rasuul ilahi dheegi sala lahu alay salam yagulu rasuulka haalku gola ya dheegi ida xakama alxaakimu lan xaakime hadi wal xukmiyo fajtahada huwa xaakimka dadaag uma asaaba huwa xaakimki asiibo faajraniya lah lilxaakimin sugnaadeen wain xakama alxaakimu xaakim hadi kumyo wajtahada huwa xaakimki saaska dadaala faakda gifon falahu falilxaakimi ajrun yalay mutafaqun caleyh وعan cمr بن الcاas رadi الlahu taعala عnه aنahu ana cmr بن cاas ya samع dheegi rasuul الlahi adheegi sala الlahu عalيه وsلم yagul rasuulka halkagolaw yadheegi ida xakma alxaakimu lang xaakimi hadi walxukmi fاجtahada huwa xaakimki dadaalo اجtihaad uma baعda dalika asaaba alxaakimu asiibo xukunki sili fadahin asi faajraani lam ajra lah lilxaakimi leh faajru liاجtihaadihi وaajru liisaabatihi ajarko اجtihaadka daraadisan ley ajarka kalen asiibo kus asiibi wain xakama alxaakimu xaakimka hadii wal xukmiyo waijtahada huwa xaakimka ijtihaado faakdaa huwa xaakimki gefon faajrun lah falahu falilxaakimi an sugnaadi ajron hal ajar oo ijtihaadki ah ilan masin ajarkaasa lisul mutafaqun caleyh wan caiشhata radi alahu taala canha qaalat ana nabiya sala lahu alayh wasalam qaala nabiy naumay kagolay alxumaa gandho min fayxi jahanama jahanama hunodkeedaysee ku ahaadi fabridu goboojiyaha alxumaa goboojiya bilmaay biisku goboojiya mutafaqun caleyh qala nabiy sala lahu alay wasalam ela ina alxuma gandada min fayxi jahanama jahanama hunufkeeda shee ku aadi ay min suduuci xariha xari jahanam wa jahanama kuleelshe hakornagashidiisa ku aadi wa fawraniha hashida mawshe jahanama hashida maas haneefoysadaas reed ufyahaas uftiyadaha sia garnada kukoese rasuulka alxuma gandada may fasaxda siya ini marko haneefsat mana yanafiya bastagti jahanama kolku ilahay may fasaxan siya hagaykana marko haneefsat jilalkana marko haneefsat manaha umadaas reed meelaha sasha kukoyse rasul alxumaa gandhada min fayci jahanama jahanamo yani hunufkeeday shee ku ahaadi fabidu gaboojiyaha alxumaa gandhada isku gaboojiya bilmaay gandhadaas goron hadii san goboto xanuun wahan dabmayl kagaboojiya bi bi kagaboojiya mana mutafaqun caleyh gandhiyaalka gandha saas oo kala jar biyogasa gofkun yani waa kay hoob isishibo walaa wayar damey mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq waay wacan an caiشhata radi allahu taala anha an nabiy sala الlahu alayه wasalam qala nabiy naw may kagolay mang maatalanki geeriyooda aleyhi alaamang man manka korshayna soomn soong iyo saama may soomay anhu an man mankaasashe may kusoomay waliyu waliyu man manka dhimadi welishee kusoomay a mang maatalanki geeriyooda dhimad wa aleyhi alaa man man korshayna soomn soong iyo soonga dhikley masalan kusoo soonki ngalayne surtowna dhimadi soonkana soong oo kasusun kutabi ahay macdurum ahay jiriday soomay jiriday re jiridii dhahdi soosga injirinila soonki mansuurtowne shacbaanki la deeray gala mansuurtowne sinjirnya dhimidi kaas walmalan haysa laakin kan may buahan kasiyan afuri maagan afuri soonkaba soon fidiya maagan afuri walka lahay man saama lanki man maata lanki geeriyood wa aleyhi alaa saama may soomay anhu aman man kaasashe may kusoomay waliyu waliyu man man kulishe kusoomay muttafaqun caleyh walmuktaaru sudo la doorodi jawaazu soomi soom binaanantisu camanna lakusoomaw binaawi maata geeriyoodi wa aleyhi manka korshayna soomon soongay liajli hada alxadii xadiidkan kan ee daraadeed walmuraadu lajeedad bilwaliyi weli lanku muraadaw alqaribu lan qarib e lanka wilishay manaa qariiba lanlajeed waaritan lay kaana alwiliyu hada o gayra waaritin koon dhahla i koon dhahlaan wala haado ada lan qaraabadiisa e lanlajeeda lankaas walmuktaaru jawaazu soomi sala doorodi horta yani walna walku biye shoodna walku dhiibeen wal sheegi laakin sado la doorodi walmuktaaru sado la dooradimay bua jawaazu sawmi soom bilaanaantiisu aman hayse laku sooma manaa wal muktaaru oo gool kale may jare giil may jare lankaasoy shooday laku dhiibe eraw maana dacaama laku dhiibe tari warasidiisa dacaam yani tarakidiisa dacaam laku dhiibe gool ajar goolkasoy kalkun kanga kufayle waley sheekh imaam nawa walmuktaaru muktaaru tu mana fig ahaan an hadla imaam nawa walmuktaaru sado la dooraday xadiiska anka camal falaane jawaazu sawmi soom bilaanaantiisu aman laka soomo binaanantis maata huwa manka geeriyoodi wa aleyhi alaa man mankana soomon soong eye wa aleyhi alaa man manka korshayna soom farod eye may kan landooraday binawiya liajli hada alxadisi xadiiskan kan ay daraadis walmuraadu bilwaliyi wilisheeka soome marka lilay wiliga ay langusa dhahlawa maya taasay ma eh walmuraadu bilwaliyi langumuraadaw algariibo gariib waay caamu mana lang qaraabadiisa ee langajeed waarisan koo dhahalaw lanka dhimidi dhahalka lelay kana algariibu gariibka haadaa o ayra wariin koon dhahlane lankanimidin dhahlane lay kana algaribu garibka hada isku mid lay lamadaba mana garib ona yaw dhahla hada ay dhahlnay hada lan garaabadiisa kusoome wa abtishay don gofka abtishay don kuso abtishay adabtiga ama dhahlaas kusooma kortali lay maanaa saas oo kale ha yarta oo kale kusoomas inaada oo kale kusooma saas lay obooga aada awshay yani kusooma kortilay sada lay warisin mihidi wa wa gayru warisin saas waris ha mis warisin haato wa can cawf ibni malik ibni tufel wacan cawf bin malik bin dufel mayl kuri ana caiشhata radi allahu taala canha xadaat xudisat wal sheekoy ana cabdالlahi ibna zubayr radi allahu taala canhuma gaala ini kagooli fi baycin beyc fisha kagooli fi shani baycin aw acdaain fi shani acdaain sisma fisha acdad aishatu aisha sidi radi allahu taala canha o cabdigaasoy sidi kagooli wallahi akdhaarday latantahiyana caaishatu ayartay aisha reebtoontay oo reebtoontay o laaxjurana ana ana shiray oo shiray alayha ala is aisa korshay shire tarika eryalr ana lan sheegi qaala ba isa may kagoolay ahuwa cabdلlahi bin zubayr usuba kaala kagoolay hadal gola kagoole erti mana waan usuba sada er ani bay shire baliya qaalo maerena nacam ha saasa lilay saasa eri qaalad maertay hoob saas ba haladis huwa cabdلlahi ahay cabdالlahi markaaso lilahi yakadhaaraday alaya ana korkay may haaday lilahi ilahi may leya calay ana korkay nadr nadryakley alla ukalima anang lahadalna ibna zubayr ibna zubayr ang lahadal abadan lahadal saarti mana fadarat nadr wallahi mardam ilahay ma ileya ini anang lahadal na ileya mana hoobsusaasaya anib hada kashara iley fasta shafaaca ibnu zubayr arinti kolkun ariki yani ah yartis ku dhaaratay ku nadarti deegi fasta shafaaca ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr iyo akhyaar dalabi ilayha ilaa aisha aisha iyo akhyaar an darsaday xiina waktigii daalat ilhijratu hijridi dheerati marki inti muddo inistahadlaan oo dulseed lahadlaanasma ku eta us aragi ya khiyaar dirsadi faqaalat may kagoole ya ciisha laamayama lahadlaw wallahi akdaarday la ushaficu an shafaacadiis ma akbalaw fihi fi ibni zubayr abadan shafaacadiis ma akbalaw akhyaar mae wali fado hadirayo ma akbala arti mana walaa ataxanafu ana maana dembiyawa ilaa nadiri nadirkayna ma buriyaw nadirah nadirkay ma buriyaw falama daala marki dheeraday dalika alqawlo dalika alhijratu falama daala marki dheeraday dalika madkuurkaas oo hijradaasa marki dheerati cala bni zubayr cabdllahi bn zubayr korshay ka dheerati kalama la hadlay cabdالlahi almiswar bna la lahadlay wa cabdالرaحman bin اlaswad bin cabdiyakufiya lahadlay lama qof oy caalimin haayen waktigaasay waktagaasay waqaala cabdالlahi bn zubayr may kagolay lahuma limiswar wa cabdiraحman bin اlaswad may ngaray anshidukuma lamadin ilahiya siinka daariyey unshidu su'aalaykuma lamidin allaha taala siinka su'aaley may kala kadeganta leera kore unshidu daariyey kuma lamidin allaha siinka daariyey lama adkaltumani lamidin igelidan cala aisata aisha injaytan ah yartay aishe injaytan radi allahu taala canha may wali fa inaha ina aisha laa yaxilu halaalman e laha li aisha halaalman e an tandira ini nadirto radiacti ana gooyowkay garaabi garaabi lahaa yani ah yartay aha inana gooyowkay ka nadirto halaalma e injeeya aaday aishe injeeysar mana faaqbala lmiswaru miswar iwa cabdiraxmaan iyo lagaabilen bihi musaaxibiina ha musaaxibayni ha la saaxibsanyin bih bi cabdillaahi lisaaxibsiyin cabdullahi awadeena akhyaarnamo reersi marsiin uma istadana lamadi idin dalabe calaa cishata caisha korshe idin dalabe faqaala may kagolen assalaamu calayki waraxmat ullaahi wabarakaatuh ana dukulu saarin mana nabadgelinyo korkaa liyeela raxmad ilaahay korkaa liyeela ciishoy hagalaane qaalad cishatu may kagolay udukula magaashoon sheegan kuli udukulu hagala gaalu meeren makorgabsiye maalaga lijari laga reersi makorgab qaalu may kagolen kuluna dhamaantan hagalaane qaalad meertay nacam ha kuligin hagala udkulu hagala kulukum dhamaantin hagala walaa taclamu hiya aisha ma ogaay ana macahuma lamadaas koof macaisho caalimiinta ibna zubayr inilijarma kuargabna falama dakalu markii galeen yan xijaab gadaalsheyka jarto astur gadaalsheyka jar meeli galeen a bes yani usortubsaasay fadaay dakala ibnu zubayr ayartis waa dinidaasaan wareegadi dakala ibnu zubayr ibnu zubayr galay alxijaaba xijaabka reedeya gali aisha meelika jarti reede gali wa faactanaga goorgoorsadi aishata adi ah yartis aisha radi allahu taala anha goorgoorsada wadafika may gudgalay yunaashidu suaalaw ha aisha suaalaw ay may kadaarila wayabki oyaw wadafika lmiswaru yon xijaab gadaalsefadian yon meela yon akhyara kunagdaha wadafika lmiswaru miswar iwa cabdiraxman yon may gudgaleena yunaashidani suaalayan ha aisha ilaa kalamta kalamat hiya aisha lahadlay hu cabdallaahi lahadlay wagabilat aisha akbalay minhu min cabdillahi yonasalahin wayaqulaani yaraayan wilib xadiisan lakooyan ina nabiya sala lahu alayhi wasalam naha nabiy nabad reebi ahe lankoob cilmi lay ogda cilmi shayn wal xasuusiye manaa hata ad walmakin sheegano yalilay hoosalogeliye ina nabiya sala lahu alayhi wasalam naahuwa rasuulka reebi camaagi ya reebi calimti adiib ogdun wal admakin sheegano adiib calimta may rasuulka reebay min alhijrati ya reebi waan adin ogdaaha taasa reebi walaa yaxilu limuslimin lang muslimi halaalman eh an yahjura huwa muslimi di hijroodo akaahu akal muslimi muslim kolashay muslim ay kuhijrood halaalman eh fawga salaati layaali low layliyaali side wal kufoog ni kuhijrood halaalmeye eh, rasuulka ariyo ay eh, adin ogda waana saasa jarta aishoy lanka hadalka yani arika lahadal saley mana falama aktaruu markay badiyeen calaa aishata aisha korshe badiyeen oo min atadkirati xasuusinti kabadiyen wataxriiji dembereeriyo xadiidka soyhe hooka camal falwahayta dembawase aisha leyno dembereeriyo badiyeen ye dafi gudgali gudagali tudakiru iniya xasuusiya iya aisha huma lamadi gof xasuusiyaas watabki waana ooyas wataqul kagoolas ini an nadartu nadri wa nadru nadarna shadidunki daron waay salat mana anhe nadr sala nadrn adagya ilahay magaashe markuka nadr hadina buriyey salat mana iman shay kamile yani nadru shadid marki lata iman shay kamile falam yazala lamadi mazulna biha biaisata malazulna hata kalamat marki dam ilaa lahadalo ibn zubair ibn zubairki lahadal lahaytikula hadal nadarkina buriydi salawele yani waa kay dhaartaal buriyoy walku kheer badan hoob lare koltaba hadiidhay waactagad huroytay fi nadriha nadrisha fiisha may huroytay dalika nadra e arbaciina afartun yan huroyti ragabatan min ragabatin odoomon eh afartun odoomon e eh, iya huroyti wa halki halinkolal huroyli faday hoob nadarka kafaaridis maya yani cidku ragabatin lahay odoomay to la huroy lahayti iya kolku iman she hal odoom dhog mifilan erti dambigana gali walkalmalo ku dhaafo afartun huroyti mana weliba meelama kareebne wakanad hiya may bahaytay shaygan hooba hadlakingoy hadam hadi magoorto waajibki ma odhine taas kireediy mee dadka muminiinta imansho eedkaamilan e dadeedan dadaalaw wilisho argagahayan obsadayan lay mana waana walaagila fadahayn weelen hadina saasata firi hal odoon lay afartan odoomadoroyti wakanad may bahaytay tadakoratihu taas weliba mahilmaagno nadiraha usa jarti bacda dalika alwakti mar dambedon hata sheega jartay fatabki oy jartilay hataa tabulla dumuucuha ilingyaalsha inti kuguyan khimaaraha hogowyaalsha kuguyan rawa lbukaariy hogogdasdan raaras kuguyan mana rawa lbukaariy bukaariy wadiskana weriyey oo may ba leya yani waan cawf ibni malik bin dufel ana caiشhata radi allahu tacaala canha xudisat aish ya lin sheekoy may lin sheegay ana cabdالlahi ibna zubair arisha eh walaali walaaliya asma bintu abi bakra asma bintu abi bakr iya dhali cabdالlahi bin zubair salogi kalkun khalifa ahay waktigiisu xijaaz haysaday meelo hukumaayo kalkun a ciisana lang eed sadaga injelahays sadagi eed injelays walba kal sadaga eesa dhiibas dhiibas kalku meray aaday kalkun walaashe maalshe maalkan sadantadeedihay wal kalkun tira dhaafa wer mana ini lishiru hoob sada laydata sad layb walanka iibaso walaago gade hoob ertob dhaalka gadaaso yani wala dhiibe hoob ertob intaas dhiibas ma aaday kalkun walaashe ciidan badi hayte wal reebe wer mana walaago yartaas lang madaha leegda inka madaha goob meel long sada dee ana cabdillahi ibna zubeer laakin madax faylehay cabdulahi bin zubayr saxaabi jaliil cabdulahi bin zubayr radi allahu taala canhuma reed walaago yar maylaysara koy ahyarta mana hadalaya kufakadi kole ahyarti saas isa radi allahu taala an saasa kufakati saasa tari siya reed kagobsati ciisa qaala may kagoolay cabdulaahi yani ana xudisat mayli sheekoy ciisa ana cabdllahi bna zubayr radi allahu taala canhuma qaala cabdulahi bn zubayr ini kagooli fi baycin bisababi baycin beyc sabab shay kagooli aw acdaain bisababi cadaain siismo sababisha kagooli acdad aishatu radi allahu taala anha siday hu alcadaa siismadaas siismi hanuu dhiibtay ree siismadaas batiya may kagoolay wallahi yakadhaaraday latantahiyana aishatu an yartay aisha reebtoontay walaan yadhi dhiibahayto maalka wal galantiha galob nkeean yani kalkun yani reebtoontay o la axjurana ana shiray oo shiray wahuwa almancu xijro sharad may larey mancul waali lanka madaxga ini koo reeb bacd raaciyati dadka ushukuma bacd ini kureeb an tasarufi fi maali kureeb hay tasaruf ini kureeb maalki maalka koshirin gekankukaan kohrinyi magado kort ini lanka waarega er kolkin shiraya ley mana aleyha ala aisha shire sa ini eriya lan sheegi lan wal sheeg mala waayayo ayartisa lakafara lan sheegi saka laha erikala eri mana qalad aishato aisha may ka goolay ha huwa ehe walda dhiibowna horta bashirad mahadalahayn reed walaawa yar yani kureebo ahaan walaawo si tartiib en dhiibtolay fadaay reed usmaayin ada siraw kala iman jed tiya reed ati galay reed lakasheeg lan sheegi qaala da ciisatu ciisa may kagoolay ahuwa ibnu zubair usuba qaala huwa ibnu zubair kagoolay hadal gawla kagoolay usuba kagoolay arti mana wan yaabuwa istifa suaal o yani tacjub qaalo ma dadka in sheegeen maerene nacama usi kagoolay qaala da ciisa may kagoolay huwa cabdllahi lilahi ilahi mayliya calaya ana korkay may kaliya nadrun nadriya kaley anla ukalima ana anang lahadalna ibna zubair ang lahadalna abadan lahadalna saarka nadrti wa huwa mise xaal isha anag lamir kolka dha kornay huwa xaalka isha anaga mayba lilahi ilahi ini lay waay calaya ana korkay nadr nadr ini kalay waay alla ukalima ana anag lahadlaan ibna zubayr lahadlaan abadan lahadlaan oo ana yani wa ka ibna zubayr yani ilahay ma ilaya ini anag lahadalna cabdllahi ibn zubayr nadrulajaajkilerajary a fastashafaca ibnu zubayr oo walasukureebta fadahaysa nadrulajaajkilera fastashafaca ibnu zubayr kalku cabdالlahi بن زبيr dheeriyah yarta dhaarasiyalari anseedi mablhadalaso dhaarisi welo wa faاstashfaca بن زبيr cabdالlahi بن زبيr yani wa kay akhyaar dalabi akhyaar dirsadi wa ilayha ilaa cishata akhyaaran dirsadi xiina waktigi dhaala dheeratay alhijratu gooymadi hijradi dheeratay kuhijrootay hadalka kureebati markilinseedi meertay fagaalada caisha may kagoolay laamaya laa ukalimu ibna زبيr cabdالlahi بن زبيr malhadalaw wallahi akadhaaraday weliba hata yah korsati kadaan ol sheegay wallahi akadhaaraday laa ushaficu an akhyaarnimadiis yani ma man akhyaara laa ushaficu akhyaarnimadiis ma aqbalaw fihi fi bni zubair cabdllahi bn zubair dhahdiis akhyaarnimadiis ma aqbalaw abadan ma aqbalaw seerti walaa ataxanafu mana dembawaaw ilaa nadri nadirka intikan ma dembaawa nadirkayna ma buriyaayo ma dembawaaw fala falama baala marki dheeraday dalika alhujraanu hijroodow kaas kaase marki dheeratay cala bni zubair dalika alhujraanu hujraankaas hijridaas taase marki dheeratay ala bni zubair cabdllahi bn zubair korshay ka dheeratiye kalama huwa cabdllahi bn zubair lahadi almiswar bna makramata lahadri wa cabdiraحman bin aswad bin cabdiyakusiy lahadri waqaala cabdllahi may ka goolay lahuma lilmiswari wa cabdiraحman may ngaray anshudu suaaley kuma lamidinga sinka suaaley allaha tacaala asalkuma bilahi ilahiya sinka suaaley lk anshudu suaaley kuma lamidin allaha sinka suaaley mis anshudu daariyey kuma lamidin allah ilahay sinka daariyey lama adkaltuma lamadin gelidan oo gelidan ni ani gelidan calaa caisata ahyarte caise akhyaarnimainka jaytan radi alahu taala canha may wali fa inaha ina caisa caise laa yaxilu laha licaisa halaalman e an tandira inay nadirto gadiactiyana gooymaday ka nadar halaalman e ha fa akbala lmiswaru miswar iyaha qaabili wa cabdiraحman iyaha qaabilen bihima musaaxibayni hal la saaxibsanyin lamadiyo bihi b yani wa kay bihi bi cabdillaahi la saaxibsanyin ah baamusaaxabo wa bibi cabdillaahi naalasaaisin hagaabileen haweden mana hata stadana ilaa kuedin dalban ala aisata aisha gurisha kuedin dalban faqaala lamadi may ka koren asalaamu alayki nabadgeliyo korkaaliyela waraxmat ullahi ala naxariisiis barakaatu barakatllahi ala barakayaalsa alayki korkaaliyela ana dukul hagalaane miswar i cabdiramaan ana hagalaane qalad aisha may kole udukul hagala gurug qaal umayreen kuluna dhamaantan hagalaane qalad aisha may koley nacama udukul hagala kulukum dhamaanti walaa taclamu hiya aisha maogayn ana macahuma maca cabdiraحman wamisor macaishoba ibna zubair ini mogayn waay falama dakalu marki galan dakala bnu zubair cabdullahi bn zubair galay wareegday alijaaba ijaabki gadaala isha ka jarti ni wara ijaabiga laskulaadalahay meelan wareegday golgolki reesa galay yartisan gali ay factanaka goorgoorsaday aisata radi alahu taala goorgoorsaday sadongodi wadafigahu may gudgalay cabdullahi yunaashiduni suaalahu aisha suaalaw wayabki cabdullahi waana ooyaw wadafigalmiswar namay gudgaleena wa cabdiraman namay gudgaleena yunaashidani suaalayan ha aisha suaalayan ilaa kalamat hiya aisha lahadlay suaalayan hu cabdalahi lahadlay waqabilat hiya aisha akbalay minhu min cabdlahi ku akbalay layin wayaqulani kagolayan ina nabiya sala lahu alayhi wasalam naa huwa rasuulka reebi camasadi dad aclimteedi bogdo min alhijrati hijrooda wa reebi dadkin ilku hijroodu reebi walaa yaxilu halaalna mang eh si muslimin lang muslim halaal mang eh yahjirahuwa muslimkin hijroodo akaawakal muslim muslim kalashay ku hijroodo fooga talaati layaali loyliyaalo sade walku foog hijroodo halaal mang e wa falama aktaro marki badiyeen oo oh, calaa cishata caisha korshe badiyen min min atadkirati waana hasuusiyo badiyeeno watacriiji min atacriiji dembeleeliyo badiyeen cabdullaahi gooyow shay dambi iniyasaka badiyeen ye dafigat hiya aisha may gudgalay tudakir ini hasuusiyaas umaa lamadi of hasuusiyaas watabki waana oyas watagul hiya aisha kagoolaas ini ana nadartu nadray wnadr nadrna sadid waasawalelata mana falam yazaala lamadi mazulna biha biaisata makazulna ata kalamadiya aisanti kulaadalo ina zubeir cabdulahi bn zubeir kulaadal waactakad horoyti fi nadriha nadri aisa aisa nadrsa may horoytay dalika kaasa nadrkaas kaasa may horoytay arbaciina afartun iya horoyti ragabatan min ragaba afartun odoomadiya horoyti waay nadr daraadis alintolelkufada imansa kamil haye lankoob imansa kamila obsamis badadaase wakanad hiya aisa may bahaatay tadkuru ti usaaso hati nadra nadra aisa caiشha nadishe saasi bacda dalika markaas badishe bacda dalika yani wa kay bali bolkas iyo cabdullahi lahadlay boli ama bacda dalika zamani ol arko bacda dalika zamani zamankaas kaasa bacdishe nadisheso jarti fatabkireed marki asuutadooy jarti hataa tabulla ilaa kuguyan dumucuha dumua caiشha aisha ilmiyaalshe kuguyan khimaaraha khimaaraha caiشha aisha bogdeed kuguyan ye yani booro jartay oy jarti a rawa buaariy buaariy wadidkana weriyey وacقبt وعn cقبaة بن cmr رaضi الlahu taعala anhu aنa رasuul الlahi sala الlahu عليه وsلم qala rasuulka may ka gooray ay خaraجa ilay ilaa katla uxudin ana rasuul الlahi sala الlahu عليه وsلم ykharaja rasuulka bay ilaa katla uxudin uxud koli dhamayaan bay fasala نabiy nabo tukaday a ducaay oo kal waay alayhim ala katla uxud yan ducaay baعda ثamani siniina siyesin bacdise kalmuwadici lansagootiy halimiday lilaحyaay hang nooliyo walawati han dhimaday lansagootiy halimiday uma dalaca nabiy nabog yani kori ila mimbari madina masaajidka koy mimbarka kuri faqaala nabi mare ini ana bayna aydikum hortingiya faradon olal eelaliya sing aha taso gadardaarmahay dhimashadiisa dhawaatay waana ana shahiidun calaykum korkinkin sing markaatanagdaw ahaa wa ina mawcidakum balankinga maybu alxawlu darki wa wa ini ana languru fiiriyahay ilah ila alxawli darka taarkanga fiiriyahay min magaami booska hadakan e ku fiiriyahay alaa hooyahay wa ini ana lasto anamahaan akshaaki obsada alaykum korkin an tushriku sharig welan ilah in shirk welan obsada mahaan walakin akshaan may obsaday alaykum korkin addunya addunya an obsade an tanafasu an tatanafasu ini sarsantanga addunyas qala nayan qala fakanat akhira qala raawi qala cugbatu de fakana nadratu daymadiyeede anafiriyay may haatay aakira nadratin daymatin damboyti nadartu anafiriya ha rasuulka ila rasul nadartu anafiriya ha nadariyeede ila rasuulilahi firiya sala allahu alayhi wasalam rasuulka oo mimbarka kusugunya an aragaw taasa inka damboyti legaasa geeriyoodi wa وan cقبata mayl kuriyey cقبat بni cmr رadi الlahu taعala canhu ana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وsalam kharaja rasuulka bay ilaa katla uxudin uxud kuwi la dhamaayay oo muslimiinti todobaatanka ayn la dhamaayay shuhadadii uxud yan bay fasala nabiy nabaw ducaay calayhim ala yani calaa katla uxud iyo han ducaay wa ahe fasala han ducaay yani duaa korsho hasurmi buburti hasurmi ziyaaradi han ducaay fasala nabiy nabo han ducaay calayhim ala katla uxud iyo han ducaay bacda amaani siniina siye sin markiyo bacdigeed kalmuwadici lan sogootiya haal namidey rasuulka lilaxyaay hang nool nasogootiya walamwaati hani dhimida nasogootiya uma balaca nabiyu nabag yani koray ila mimbari mimbarkiya koray faqaala nabiy may ka koray niana bayna aydikum hortin iyo faradun elalika ah waana ani shahidunkiising o markaata nagdaw aha calaykum korking atin umuday ani sing markaata nagda doon waina mawcidakum balinkin maybu bu darki waay waini ana landur firiyahay ilah ila lxawdi darka firiyahay min maqaami ku kufiriyahay hada kan imeelin ana mimbarka surnaft anta ku araghayeeri alaa hooyahay waini ana lastu an mahan akshaaki obsadaw mahan calaykum korkin obsadaw mahaan an tushriku ilahay in sharig ini an obsado korkin obsadaw mahaan walakin aksha an may obsaday calaykum korkin addunya addunya sinka obsade an tanafasu tartantan ha addunyadi madaxnimay walaasi singo raadidan tartantan oo saas iska dhamaystan sinka obsade qaala nabiyuna may kago qaala cugbatu deh cugbatagi raawigahaya xadiska kaala cugbatu meeray fakanat inadratu daymadiyeeda may haatay akira nadratin daymatin damboyti haati nadartu ana firiha anadrata nadradiyeede ila rasuulilahi ana firi sala allahu alay wasalam mutafaqun alayh wafi riwaayati walakin aksha an ma obsade alaykum korkin addunya addunya n obsade an tanaafasu tartantan fiha fi dunya watartatilu dagaalantan fatahlikuriyad halaagsanta kamasadi halaka man dulun halaagsameen kana huwa man kaade kablakum martin adin halaagsameen qaala cugbato cugbo may ka golay fakana fakana akira raaytu a fakana dalika وakt وaktigaas kaasi may haaday akira ma kin damboyi haadi raaytu an arag rasuul الlahi arg sala الlahu عalيه وasalam cala lmimbari mimbar korshay ka aragaw kin kudamboyi haadi وaktigaas wafi riwaayatin gaala nabiyna umay ka golay ini ana faradun elalakum isin siin aha ahi ana ani shahidunki markhaati nagdaw alaykum kolki markhaati nagdaw aha wa ini an walahi akadaarday langduru firiyahay ilaa hawli darka iyo firiyahay darkaana dadka muslimiinta kuwaraabidoon yani iya firiyahay laana hata halkan afiriyahay waini an ucditu walisi mafatixa khazain larli arlada keediyaalshe furyaalshe lisi aw mafatix alarli arlada furyaalshe walisi waini an walahi akdarday ma akaafu mabsadaw alaykum korkin mabsadaw an tushriku ini ilah insharig weelan bacdi bacdiga ilah insharig weelan makoobsadaw walakin akaafu an maabsaday alaykum korkin an tanafasu tartamtan fiha fi dunya addunya fisa ka tartamtan walmuraadu lajeedadooday salaamay rasul fasalla caleyhi malarne salaado salaado tukushiya maya dasku hadee iyo tukdaayo oo malka tukadaayo ducaalan lajeed walmuraadun lajeed lisalaati salaad alaaba salaa uxud uxud kuwa lidhamaay korsho waa salaad ka salaad yani fasala tug fasalaa do-aay maylalajeede adducaau lahum waay la salaat lmacruufatu salaati tukushidaaysime walmuraadun lajeedad bisalaati salaad lankumuraado calaaqatla uxudin uxud kuwii la dhamaay korsho waa salaad ka salaadi tu lankumuraadaaw adducaau ducaa waay lahum likatla uxudin lan la salaatu salaadi maya salaad mahaan salaadaas almacruufatulkasaay mahaan waay wa can abi zaydin camr bni lakbab